الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسيني شناد كتابكيني زبدك قال الناظم رحمه الله تعالى والعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال ففرضه علم صفات الفرد مع علم ما يحتاجه المؤدي من فرض دين الله في الدوام كالطهر والصلاة والصيام والبيع للمحتاج للتبايع وظاهر الأحكام في الصنائع وعلم داء للقلوب مفسد كالعجب والكبر وداء الحسد waayahay sheikhu wuxuu yidhi walcilmu asnaa saa'ir alacmaali wahuwa daliilu lkhayri walifdaali sheikhu wuxuu ka soo hadlay raximahu llahu tacaala wanafacanaa biculuumihi usuuludiinkii muqadamadii koowaad iyo muqadamadii usuuludiinka waayahay halkan sheikh wuxuu ka hadli doonaa fiqi ee cilmiga cilmiga ayuu ka hadli doonaa dhowrkan beyd kadibna wuxuu usii geli doonaa axkaamta alaxkaam asharciya iyo inta u qeybsanto kadibna kitaabu tahaarati baa ku xigaya shiikhuu wuxuu yihi raximahullah waalcilmu cilmigu asnaa saa'iri alacmaali acmaasha oo idil kan ugu sareeya wey oo ugu fadli badan wa huwa cilmigu daliilul khayri khayrka iyo wanaaga wanaagga daliilkiisi weeye iyo walifdaali fadlisiinta ama fadliga daliilkiisi weeye cilmigu wakaha buu ku yidhi sheikhu raximahullahu tacaala oo xadiiskii nebigu waa garanaysaa qofku markuu aakhira aado maxaa raacaya markii qabriga loo wado saddex sadaqa kaamkiiaan kasoo tago waxaan ka wadaa qofku marka uu dhinto saddex arrimood baa u soconaysa idaa maata bnu aadam idaa maata bnu aadam hee inqaaca camaluhu soo maa ilaa min halaath cilmun yuntafacu bihi wakaa marka ficil la sameeyo iyo shaqo la qabto iyo camal iyo afal la sameeyo cilmiga ayaa ugu muhiimsan oo ugu sareeya cilmiguna waa hagaha qofka hagaya oo waddada saxda ah iyo wadada khaldan kala tusaya oo tan saxda ku hagaya wey waaya cilmigii marka sidaas ahaa marka u kala baxayaa qayb waajib uu yeelanayaa qayb waajib oo kifaa'iya la uu yeelanayaa kuwo mar kasta ma garanaysaa qofkan uu sinaba uusan oga tegi karin buu yeelanayaa kuwo loogu talagalay inay bartaan dadka ku xeeldheeraanayuu yeelanayaa kuwo sunnaa buu yeelanayaa tii buu kuu gelayaa sheekh wuxuu yidhi fa farduhu ay fardul cilmi weyn cilmiga kiisa waajibka ahi cilmu sifaati alfardi allaha waaxidka ah tilmaamihiisa barasho la barto weeye baa kow ka ah horto mac cilmi ogaal la jiranka uu qofku baranayo maa yaxtaaju uu u baahan yahay hu cilmigaas uga baahan yahay almu'addi qofka gudanahaya acmaashii cibaadaadka alla u dirsaday oo min fardi diinillaahi alle diintiisa kii waajibka ahaa ah fidawaami sida joogtadaana waajibka uu ahaa ka duhuri isdaahirintii oo kaleeto wasalaati salaadii oo kaleeto waasiyaami soonkii oo kaleeto waalbayici wax kala iibsigii oo kaleeto lilmuxtaaji kaa beeca u baahnaa uu kala iibsanayo walbayci beyci oo kaleeto oo lilmuxtaaji kii u baahnaa laga rabo litabaayuci wax kala gadashada u baahnaa wa daahiri alaxkaami iyo axkaamtii muuqatay fi sanaa'ici xirfadaha xaggooda iyo wa cilmu daa'in wa cilmu daa'in xanuun barashadiis ayaa waajib ah xanuunkaasoo lilquluubi u sugnaaday xanuunkaasoo mufsidin fasahaadinaya quluubtii kal cujbi iscajabintii oo kaleeto waalkibri isla weynayntii isweynayntii oo kaleeto wadaa'i ilxasadi iyo xaasidnimada xanuunkeedii oo kaleeto intaas waa waxyaabaha waajibka ah cilmiga waajibka ah oo qofka laga rabo waayo soo kow maaha intaas yaah lix cilmi buu shiikhu waxaan ku sheega marka in qofka ay waajib ku tahay in laga rabo cilmigooda maxaa weeye cilmu sifaati illaahi ilaahay tilmaamihiisa inuu aqoonsado waa cilmiga waajibkaa buu koobka yahay soo warna maa inuu alle waaxid yahay axad yahay alle samiic yahay basiir yahay alle ma garanaysaa ma garanaysaa tilmaamaho gaarkou leeyahay waka waa koow cilmu sifaat ilfardi baa la yidhaahdaa waa cilmiga waajibka ah ugu horeeya labo cilmiga waajibka waxaa ka mid ah cilma maa yaxtaajuhu lmu'addii min fardi diin illaahi fi dawaami intaas la socotaa cilmiga qofkan cibaadada alla ah gudanaya yaa cibaadada la gudanayana ay tahay tii waajibka ahayd tii waajibkeedna ay ka tahay tii joogtada ahayd marka dhowr arrimood waay kow cilmigani horta cidda cilmigan laga rabaa ciddee almu'addii kan gudanaya weeye kow kii gudanayay muxuu gudanayaa cilmiga faradka ah cilmiga faradka oo dhanoo dhan maahe waa kee faradkii fi dawaami ee joog saddex arrimood ma ku yaal kow qofkii mukalafka ahaa oo qaangaarka ahaa oo salaadihii shaygii waajibka ahaa cilmi qofoo qofkii mukalafka waa inuu ahaa qof wax gudanaya labo waxa uu gudanaya waa inay tahay hee faradka kii cilmigii faradka ahaa waa labo saddex cilmigaa faradka ayol sheegayana waa inuu kii joogtada ahaa yahay markaas wardhan maa kaas tusaale muxuu kuu siiyey isdaahirintii salaadihii waajibka ahaa soonkii taasoo mid maa taasna waa masala waa cilmiga labaad oo qofka laga rabo waa cibaadadii qofka laga rabay oo waajibka ahayd oo joogtada ahayd maxaa ku baxday cagga kii maratan fil cumriga waajibka ahayd meesha eh, ayadoo markaa in eh, cilmulxaalka kuma jirayso cilmulxaal baa laa tii ma garanaysaa mara cumrigii laga rabay xajkii oo kaleeto iyo dee yah iyo tii sakada ahayd oo awoodda ku xirnayd labadaasba cilmul xaalka kuma jiraan maxaa yeelay midna cumri buu ku xiran tahay waaga alla wax siiyo wahee markaasaa lagu yeelanayaa cilmigeeda inuu barto waa xajkii labo oo isagoo aan de awoodinba xaj inuu in la yidhaahdo waajib bay kugu tahay inaa xajkii baratid meesha kuma jirto markaas warra maa cilmul xaalka ka mid maa labo tii sekada ahayd asna gomaa lagu yeelanayaa qofka marka ee waxa alle xoola siiyo soo maa waxaa asagoo lixdan jir inuusan xoolaba haysan oo markuu lixdan shan gaaro alle xoola siiyo maalinka alle xoola siiya maxaa laga rabaa inuu barto cilmigii sekada marka cilmiga hadda shiikhuu sheegay cilmul xaal baa ladhaha waa cilmiga dawaamka ah shaygii waajibka ah oo joogtada ahaa isdaahirintii salaadihii waajibka ahaa soonkii qofka laga rabay soo jeedid waa cilmigii joogtada ahaa aan u baahnayn xoolo iyo magaranaysaa istidaacatoona waxaa kaloo meesha ku jira buu yidhi cilmigii beecii uu u baahnaa beeci uu baahida u qabay cilmigii inuu suuquu galay soo maah ganacsaduu noqday maa yaxtaajuhu litabaayuc bay noqonaysaa waa inuu markaa cilmiga markaa beeca uu maanta uu galay uu go inuu shaqo tago uu ganacsado noqdo maxaa ku waajibaya beeca iyo ganacsigaas cilmigiisi inuu barto ayaa laga rabaa weyo cilmulxaalkii uu gelayaa isaguna shiikhu muxuu kaloo ku daray ah, sanaacida iyo xirfadaha dadka ku jirana xirfadahooda wixii marka ay ku jiraan oo cilmiyo diino ku tacalluqa inay bartaan oo maxaa wey tusaale ahaan kii rootilaha ahaa inuu barto axkaamtaas inuu dadka uusan ku khafiifin rootigii wax dhacay inuusan u dubin yah ya wixii la halmaalay inuu barto ayaasna laga rabaa cilmiga waajibka waxaa ka mid ah oo ma garanaysaa in la bartaay ay muhim tahay xanuunada qalbiga ku dhacaya qofku inuu barto ayadana waa layska rabaa buu ku yiri sheikhu raxima allahu tacaala muxuu baranayaa xanuunka horta kibir muxuu yahay inuu bartaa buu yidhi asbaabaha kibira keena maxaa ka mida ah? maxaa kibir keena hebel waa kibraani kibray in la yidhaahdo maxaa u sababa maxaa lagu daaweeyaa cilmigii daxa inuu ka bartaa la rabaa markaa ma ku dhacay mar qaarkood waxaa dhici karta qofkan shay uu u yaqaanay dhib u yaqaanaysan dhibba ahaynba soo maa saxaabada rsulka maxay yidhaha nebi maxamedow markuu kibirka iska ilaala yidhaahday muxuu yidhi nebi maxamedow hee kaaya muxuu jecel yahay inuu isqurxiyo ishagaajiyo dhar fiican xidho saassaas u fahmeen moogta nebigu muxuu yidhi saas maa kibir kibirku maxaa weeye qabdu eh, nnaasi eh, in xaqa la diido dadkana eh, ah. ma garanaysaa lagu gaboodfalo baa kibir ah soma jeedin marka maxaa ka soo baxday qofku waa inuu bartaa xanuunkan siduu yahay waa inuu bartaa haddii kale waxyaabo kaleoo aan mushkilada ahaynbu muxuu qaadanayaa inuu yahay hee xanuunka laftigiisi wuu qaadanayaa xasad qaar bay xasad ka moodayaan inaad tidhaahdo hebel wuxuu haysto ilaaho waxaasoo kale isii dad ba xasad u haysta xasad maaha xasad maxaa weeye ilaahow ka qaad inuu yidhaahdo oo kaleeto hebel wuxuu haysta ilaahow ka qaad waxaasnimo qof marka inuu xasadkii barto waa horta xasan maxaa la yihahdo inuu ogaadaa ko haddii kale waxyaaba badanoo iska xalaal ahaa inuu yidhaahdo baahee baa kaga khaldamaya soo maa marka cilmu maa yaxtaajuhu almu'addi waxaa weeye cilmu daa'in lilquluubi oo mufsidin fasahaadinaya qalbigii sida kibirkii iyo daa'i xasadkii intaas marka shiikhu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay sifaatilfardigii maa yaxtaajuhu almu'addi min fardi diin illahi fi dawaamkii albeyc lilmuxtaaj littabaayici wixii axkaamtii sanaacada ku jiray cilmu daanin qulub shantaas wuxuu yihi sheikhu raxima allahu tacala maxay tahay waa cilmiga la rabo oo waajibka ah oo in la barto loo baahan yahay warkaasoo war dhammaa marka qofkii ganacsi gelaya waa inuu axkaamtii ganacsiga yaqaanaan ugu yaraan wax ka fahamsan yahay kaasaa ku waajibaya fa farduhu cilmiga kiisa waajibka ahay cilmu sifaati lfardi allaha garanaysaa waaxidka ah cilmigii tilmaamihiisa inuu barto waaye o ma cilmi maa shay ogaal shay barashadii asagoo raacinaya yaxtaaju uu u baahan yahay oo almu'adii kii gudanayay ma garanaysaa wixii alla ku waajibiyey oo min fardi diinillaahi cilmigaasoo ah min fardi diinillaahi allah diintiisii keedii waajibka ahaa fi dawaami siday joogtadaana hee waajibka uu ahaa ka duhri oo kaleeto wasalaati salaadii wasiyaami oo kaleeto iyo walbayci oo kaleeto beecii lilmuxtaaji u sugnaaday kii baahida u qabay litabaayuci wax kala gadashada wadaahir alaxkaami axkaamtii teedii muuqatay fi sanaa'ici xirfadaha gudahooda wa cilmu in xanuun barashadii in la barto ayaa waajibka soo gelaysa haye xanuunkaasoo lilquluubi ku dhacayo u sugnaaday xanuunkaasoo mufsidin wax fasahaadinahaya kalcujbi oo kaleeto walkibri oo kale o daa'ilxasad oo kaleeto marka fa farduhu huwa cilmu sifaati alfardi wa cilmu daa'in xaggaasa ku xiran tahay sarka u dambeeya cilmu godaalka uu godeeyey cilmu sifaati xaggaasi raacaysa saao la soco intaa wax ka dambeeya maca cilmi maa yaxtaajuhu lmuadi min fardi diin illaahi halkaasay la soconaysaa weyaan wamaa siwaa haadaa wamaa siwaa haadaa kaa wixii ka soo hara kaa fardu caynka ah yah oo qofka laga doonayo wixii ka soo hara oo minal axkaami ah axkaamtii ah axkaamta sharciga ahayd baa laga hadlaya yaa ah fardu kifaayatin baa la yidhaahdaa fardu kifaaya la yidhaahdaa wamaa siwaa haada kaa wixii ka soo haroo min al axkaami ahee ah fardu kifaayatin weeye haa fardu kifaaya weeye calal anaami khalqigii korkiisii ama dadkii korkoodii ayuu fardu kifaaya ku yahay weye fardu kifaayo maxaa ahayd kullu muhimin mid kasta oo muhim ah shay kasta oo muhim ah shaygaas muhimka shee kulligaasoo qasaduu ay u dhaqaaqeen taxasulahu inay ka dhabeeyaanoo qabtaan min ghayri an yactabiruu ayagoo aan muhiimad siinin man facalahu cidda samaysay ayaa afarta sifa la yidhaahdaa wey macnuhu marka kullu muhimin wahuwa baa dhihi kadhaa mubtada u keensanaysa daarabsi wahuwa fardu kifaayuhu kullu muhimin waa mid kastoo muhim ah fardu kifaayuhu waa shay kastoo muhim ah suma jeedid waa shay kastoo hee muhim ah koow sheegaasoo qasaduu ay u dhaqaaqeen taxasulahu inay qabtaan oo ay sameeyaan min gayri an yactabiruu ayagoo aan muhiimad siin hee man facalahu cidda samaysay maxaa ka fahamteen halkaa fardu kifaayo muxuu yahay shay la rabo in la qabto baa la rabaa marka cidda qabanaysaa muhim maah ma hebel baa qabanaya ma hebelaaya qabanaysa mise geellaa qabanaya muhim maaha maxaa muhiimase qasadu taxasulahu in la xasiliyooo la qabto ayaa muhiima ah. xaga maxaa ku baxay markaa markaa fardi kifaayi fardigii labuu noqday sida hadda muuqata fardka wuxuu ka midaysan yahay hal ah in shaqa la qabanayo wuu ka midaysan yahay maxaa lagu kala baxay marka yaa qabanaya farducaynkii waxaa la yidhi waa shaqadan in la qabto waa waajib cid kastana gaarkeeda ayaa hee looga rabaa salaadii duhur in la tukado waa waajib soo maa cid kastana hee si gaara ah looga rabaa hebelow waa lagaa rabaa heblaayo waa lagaa raba oka fardukifaayihiina shayga in la qabto waa la rabaa laakiinse cid kasta inay qabato khasabku maaha qolo ka mida dadka hadday qabato shaqadii waa la qabta warkaasoo wardhamaa fardu kifaaya intaasuu sheikhu ku macnay muxuu ku yidhi kullu muhimin shay kastoo muhim ah shay kastoo hee la doorbiday shaygaasoo qasaduu ay u kaseen u dhaqaaqeen maxay u dhaqaaqeen dadkii taxasulahu inay inay qabtaan oo eh, sameeyaan markay qabanayeen cid gaara ah miyaa loo diray maya min hayri an yactabiruu ayagoo aan muhim siin ayagoo hee ayagoo aan danayn ayagoo aan dar yeelin ayagoo aan dhib u arag man facalahu ciddii samaysay yacni ciddii samaysay ayadoo hee aan muhiimadda la saarayn ee maxaa muhiimadda la saarayaa in la qabto wakaa in la qabtaa muhiim ah yaa qabta hee muhiim ma aha buu ku yidhi sheikhu raxima allahu tacaala ka amri macruufin oo kaleeto wanaag in la faro wanahyil munkari xumaantiina reebideeda oo kaleeto tusaalahaas kuusoo qabtay in amar dadka amar la faro wanaagga la faro xumaanta laga reebo shay waajib bulshada waajib ku ah bulshado dhan waajib ku yahay marka hebel iyo heblaaye hadday qabtaan shaqadaas intii kale waa ka dhacay waajibkii tusaalahaas kugu keena fardu warkaa warkaama ku dhacay yaa marka faradka intee loo qeybiyey fardu caynin wa fardu kifaayatin masaluu meesha keena marka ka waran sheikh haddii aan arkoba wanaagii aan firayo xumaanta aan reebiya inays waxba taraynba dadku intan dhagbajala qusiinay ka waran iska dayn karaa waata muxuu yidhi wa in yadunna haba u maleeya qofkan wanaaga bafaraya ama xumaanta reebaya annahaya xumaanta uu reebayey lam yu'athiri inaysa waxba saameynaynba ha u malaya hadduu rabe hee waa inuu shaqadii qabtaay dadka wanaagiina faraa xumaantiina wallahi hatakan waxaa u baran mayaan hatakan xumaanta ka hari mayaan shaqadaada ma adigu maxay tahay dadka wanaaga far xumaantana reeb ha fadakir in nafacati dikra wey wain qaalat ummatu minhum lima taciduuna qawman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida maxay yidhaahdeen waxaa la waraadheh reer bani israa'iil ka sabtiga maalinka sabtidaa magaranaysaa dabanayay kalluunka markii qayb ka mid a ee wacdiday qolaa qolyihii wacdiyay qabsaday waraadheh nimankan inkaaran oo ilaahay ka furtay oo amarkii ilaahay diiday yaa maxaa u wacdinaysaan iska daysaan waaba loo jeedaa inay halaagsameyne iska daysaan maxaa isaga khasaaranaysaan abateedka hadalka isaga khasaaranaysaan qaaluu macdiratan ilaa rabbihim ilaa rabbikum suma macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun ilaahay baan cudaan u dhibinaynaa inaan hadalnay oo dadaalnay ayaguna dhacday inay hee cabsadaano ilaahay ka cabsadaan toobadkeen soo ma jeedid marka sheikhu wuxuu kaa waaninayaa inaad tiraahdo hee ha laga soo qaadamayo iska aamusa yani muxuu yidhi sheikhu kullu muhimin shay kastoo muhima wahuwa fardu kifaayuhu kullu muhimin shay kastoo muhima weeye sheegaasoo qasaduu ay u dhaqaaqeen taxasulahu samayntiisa min hayri an yactabiruu ayagoo aan muhiimo siin man cidda facalahu samaysay arrinkaa wadalika arrinkaasna ka amrin macruufin amar wanaag la faro oo kaleeto weye wanahyil munkari iyo munkarkii oo la reebayo oo kaleeto weye wa in yadunna haba u maleeyee annaahiid kii wax reebaya haba u maleeyee annahya xumaanta uu reebaya lam yucathir inaysan saamaynba yeelanaynin xaggaa marka shiikh wuxuu kaga soo hadlay cilmigii faradka ahaa oo farducaynka ahaa oo qofka laga rabay ilaa ilaa in la yimaado iyo cilmiga fardukifaayaha ah waay axkaamtu hadda shoogelaya axkaamu sharcillaahi allaah diinta uu soo dejiyey oo shareecada ah axkaamteedu sabcun toddoba ayaa tuqsamu loo qaybiyaa axkaamu sharcillaahi axkaamta alle sharciguu soo dejiyey axkaamtiisu sabcun toddoba ayaa tuqsamu loo qaybiyaa hiya axkaamtaas kow mataa intaas marka alaxkaam sharciya toba toddoba weewi sheikhu raxima allahu tacaala marka axkaamta shareecada sheikh wuxuu qaybiya markii saa loo fiiriyo laba qaybood labadiiba isku daray axkaamtii usuulka qayb dhigtay waa idinku jir dhinka dhahay axkaamtii takliifiga ahayd iyo axkaamtii wadciga ahayd bisraaci xukun horta xukun sharci muxuu yahay xukun sharci waxaa weeye alle hadalkiisa ee ku wajahan dadka mukallafiinta dadka qaangaarka iyo caqliga leh hadalka alle ee ku wajahan ee waxna laga reebayo waxna lagu farayo yah ayaa maxaa la yidhahdaa marka waa khitaabullah almutacalliq biafcaali lmukalafiin waa alle hadalkiisa ee la xiriira oo ku wajahan dadka qaangaarka ah ficiladay sameynayaan salaad tukada zinada ka hara axkaamta alle xaggiis imaanaysa ee ku wajahaan ficilada dadka qaangaarka ee caqliga leh ayaa maxaa loo yaqaanaa alxukm sharci maxaa loo yaqaanaa alxukm sharci taasuu shiiku marxuu u qeybiyey toddobo toddobuu u qeybiyey kow alfardu kii waajibka ahaa waalmanduubu kii sunnaha ahaa waalmuxaramu kii la xarimay oo la nahiyey waraabicu kan afaraadna almakruuhu kii la kahday weeye humma intaa kadibna kan shanaaday maa yiladii kii weeye ubiixa la banneeyey oo magaranaysaa bannaanaa wasaadisu kan lixaadna albaatilu waa baatilkii shaygii buray wakhtin kusoo gabagabee bisaxiixi xukunkii ama ma garanaysaa kii saxiixa ahaa kusoo gebagabeey buu kuyi sheikhu raxima allahu tacaala waaya todobadkaaskushe waa alfard almanduub almakruuh almuxaram almubaax albaatil saxiix marka shantaa ugu horeysa waxaa loo yaqaanaa alaxkaam altakliifiya alaxkaam atakliifiya labada dambena waxa loo yaqaana alaxkaam alwadciya insha allah usuulkaa ugu tegi doontaan haddaa dhigataan haddaba shiikhu intaa markuu kuu galay halhal buu usoo qabanayaa farad maxaa la yidhaahdaa buu kaaga bilaabayaa falfardu shayga waajibka ahi maayi ladii kii weeye fii ficlihii samayntiisa ay ku sugnayd asawaabu abaalmarintu kii in la sameeyo abaalmarinta laga helayay ayaa farad la yidhaahdaa kadaa sidaasoo kalena al ciqaabu ciqaab baa ka dhalanaysa oo u sugnaanaysa calaa taarikihi kii kii ka tegayna maxaa u sugnaanaya ciqaab baa u sugnaanaysa marka faradka magacyo badan buu leeyahay faradku alfardu waa la yidhaahdaa alwaajibuna waa la dhahaa almaktuubuna waa la yidhaahdaa almuxatamu ama almaxtuumu intaas waa la yidhaahdaa insha allah waagiyaa xajka la gaaro baa waajibka iyo faradku kala bixi doonaan laakiinse intaa wixii ka soo hara waajib iyo farad madhabka dhexdiisu waa halxabo warkaas wardhamaa oo shayga waajibkaa ah, shaygana waa waajib shaygana waa fard haddaa baqasho waa isku mid ayib shiikhu marka wuxuu ku yidhi wixii qofkii duu sameeyo maa fii ficlihi athawaabu maa ay ladii kii weeye fii ficlihi samayntiisa ay ka dhalanaysa hee athawaabu abaalmarin waaya marka kii ficilkii in la sameeyahay abaalmarintu ka dhalanayso xaggaa labaa soo gelaya shaygii waajibka ahaa iyo shaygii sunnaha ahaa labadoo hadii la sameeyo ajir ka dhalamayo mayo xagahay soo galeen waayahaye eh, markuu ku yidhi kadaa calaa taarikihi alciqaabu kii ka tagaana hee eh, ciqaab ciqaabbu baa u sugnaanaysa halkaa marka saa uu yidhaahdo shaygii sunnaha meeshuu ka baxaya shayga sunnaha hadii laga tago ciqaab ka dalamaysa eh marka markii aan dhahnay falfardu shayga waajibka ahi maa shay weeye fii ficlihi in la sameeyahay hee ee ka dhalanayso athawaaba abaalmarin maxaa soo hoosgelaya waajibkii iyo sunnihii yan labadu haddii la sameeya ajar baa laga helahayaa soomaa idankaalleh kadaa sidaasoo kale calaa taarikihi kii ka tegeen alciqaabu baa u suga markaan dhahana haye waajibkii baa soo haray markaa waajibkiibaa cadaanaya maxaa cadaanaya waajibkiibaa cadaanaya soo warkaa soo wardhan maa intaa horta qeexitaankiisi weeye sheikhu raxima tacaala wuu kuu qeexay shayga waajibkaa haddii la sameeyana ajir baa laga helahayaa haddii laga tagana ciqaab baa ka dhalanaysa bukii sheikhu raxima allahu tacaala intaa markuu sheikhu kuu sheegay wa minhu waajibkii waxaa ka mid ah mafruudun mid la waajibiyey calal kifaayati haa kifaaya ahaan mid la waajibiyey ayaa hee ka dhalanay ka mid ah ka tasliimin salaan celin ama salaan naqid oo kaleeto min aljamaacati jamaaca geed ka ahaatay waaye wa minhu faradkii waxaa ka mid ah mafruudun mid la waajibiyey calal kifaayati kifaaya korkeed kafaa wuu ku filnaada soomahan kifaaya korkeed yani yani ereyga waxaa laga fahmayaa ku filnaansho cid waxaan ku filnaan kadha inay jirayso warkaa soo warna oo cidda kale kaga filnaan kadha marka mafruudun calal kifaaya waa erey bixin mid waajib ah laakiinse calal kifaayati kifaayo korkeeda waajib noqonaya ka raddi tasliimin salaan naqidii oo kaleeto min aljamaacati jamaaca xaggeed ka ahaanaysay shiikhu marka halkan wuxuu ka galay faradkii in loo qaybinayo laba qaybood fardul cayni wa fardul kifaayati in loo qaybinayo waaya marka wuxuu ku yidhi raximah ullahu tacaalaa farducaynku waa kaa aan soo sheegnay waa kan qof kasta laga rabo fardu kifaayuhuna waa midka suu horeyba usoo qeexayba hee cid ka mid a ah hadday samayso cidi kale uu ka dhacayo markii si kale loo dhigana waa midka ficilka in la sameeya la rabo laakiinse cidda sameynaysaa hee ciday doontaa ahaato markaas wardha maa waa midka hee waa waajibka in ficilkii la sameeyo waajibinaya laakiinse heeh aan dadka ku wada khasbayn in in in la wada sameeyo aan lagu wada khasbayn oo cid gaara hadday samayso hee ay hadduu eebba ku runaado wa kaa shiikhu tusaaluhu keen muxuu ku yidhaahday muxuu ku yidhi shiikhu ka raddi tasliimin min aljamaacati jamaacadii la salaamay oo lagu yidhi idinku meeshan fadhiya assalaamu calaykum yaa salaannaqideedii in qof qofku salaamo assalaamu calaykum inaa salaam ka naqda waa fardu kifaaya waa farad waa waajib cid idinkeena ka mid a ah haddee naqdo marka wey intii kale waa ka dhacay waajibkii xagga marka in salaanta la noqo horta waa waajib laakiinse waajibkee bay noqotay maxay noqotay kifaayadii bay noqotay ee haddaan dhaho assalaamu calaykum hadduu ismaciil ismaaciil wacalaykum assalaam idinka intiina kale hee waa idinka dhacday so warkaas oo dhammaa marka tusaalahan sheikh wuxuu u keenay fardu kifaayihii marka laba masalaan fahmaynaa masalada koowaad qofka hadduu dadka salaamo inuu asagu salaamay ciddan xukunkeeda uu soo socdaa laakiinse marba hadduu salaamo yidhaahda assalaamu calaykum jawaab in la soo celiyaaha waa waajib laakiinse in jawaab la celiyaa waajib ahee kulligeen haddaan kulligeen inaan wada celinaayo khasab nagu noqon maysa cid ka mid a ah hadday tiraahdo wacalaykum asalaam hee waa nagaga filanta saasuu sheikhu kuu keena tusaale muxuu yidhi karaddi tasliimin salaan naqidii min aljamaacati jamaaca geed ka ahaatay oo kaleeto de suwarkaas warkaasoo wardhamaa وكاع wasunnatu sunnihiina almuthaabu waa kii layska abaalmarinayey ama la abaalmarinaya man cidda qad facalahu samaysay run ahaantii xagga maxaa soo galay sunno waxaa la yidhahdaa qeexidda uu sunnaha saara bal fiiriya almuthaabu waa midka la abaal marinahayo man cidda qad facalahu samaysa maxaa ka fahamtay maxaa soo hosgeli karaa cidda samaysa ayaa lagu abaalmarinayaa laba qolaa soo gelata soo maayan maxaa soo geli karaa sunna hadduu sameeyo in lagu abaalmariyo iyo inuu waajib hadduu sameeyo in lagu abaalmariyo laakiin waajib maxaa ku saaraynaa walam yucaaqab la ciqaabi mayo imru'un qofna lagu ciqaabi mayo hee in ahmalahu hadduu iska daayo xaggaa maxaa ku baxay markaa waajibkii oo waajibka haddii qofku iska daayo muxuu shiikhu soo sheegay in ciqaab in ciqaab ka elanayso soo maa marka maxay kala duwan yihiin sunnihii waajibkii waxay ka siman yihiin haddii la sameeyo in hee sawaab laga helahayo maxay u kala tageen haddii la same haddii waajibkii la diido ciqaab baa ka dhalanaya haddii sunnihii la iska daayana waxba ka dhalan mayso soo ka soo dhamaa raggii hore waxay dhihi jireen dadkii hore waxay sunnaha u samayn jireen inuu sunno yahay oo ajir laga helayo dadkana waxay sunnaha isaga tagaan inuu sunno yahay oo aan dembi uusan qofka oga imaanayn masalada ma fahamti ya dadka maxay sunnaha u samayn jireen inuu sunno yahay oo ajar laga helayo dadka hadda jooga dadka sunnaha maxay uga tagaan inuu sunno yahayo wax dembi ahee isaan ka dhalan lah hadii la iska dayo markaa khatar wey hadba qofku meeshuu ka eego bay ku xiran tahay sunno aa tiraada waxba kale waxba dhibigaga imaan mayee dhibkii dhibkii wa sunnatu sunnuhu almuthaaba midka la abaal marinayo man qofka qad facalahu sameeya walam yucaaqab lagu ciqaabi mahayo imru'un qofina hee in ahmalahu hadduu iska daaya uu ka tago joojidheh halkaa marka masala yaablu sheekhu ku sheegay beedkan labaad sunnihii baa la qaybin doonaa hadda awal maxaan soo dhigannay waajibkiiyo la qaybiy waajib cayni iyo waajib kifaaya soo maahayn hadda sunnihii baa la qaybinaya sunna cayni ah iyo sunno kifaa'iya eh. haddaa ugu horreyso masaladeed wa minhu sunnaha waxaa ka mid ah masnuunun mid la sunneeyey calal kifaayati kifaaya korkeed la sunneeyey oo sunnahan hadday cid gaara samayso intii kale hee inuu ka dhacayo kalbed'i ku bilaabiddii oo kaleeto bisalaami salaan lagu bilaabahayo min jamaacatin jamaaca xaggeed oo macnaheedu muxuu yahay yacni qolaa isla socoteen idinku saddexiina haddaad timaadaan golo la fadhiyo ama meel la fadhiyo maxaa sunna noo ahaa in salaanta in dadka la saam sooma ahayn yaa dadkaa u timaadaan tirahdaan he assalaamu calaykum sunnaha marka aad tiraadhahaysaa assalaamu calaykum laba qaybood sunnaha labu noqda sunno cayniya iyo sunno kifaa'iya shiikhu wuxuu tusaale u keenay haddaad badan tihiin oo cid u timaadaan aad dadka salaamaysaan hal qof oo idinka mid ah dadka salaamo hee sunnihii inuu ka dhacay meeshaas oo sunno cayni sunno kifaa'iya buu noqda yacni marka aniga iyo eh, ninkan iyo ninkan meeshaan imaano ismaaciil baa salaamay assalaamu calaykum waa ka qaadeen maxamuud baa yidhi asalaamu calaykum waa ka qaadeen anaa yidhi assalaamu calaykum waa tirabeel marka sheikhu muxuu ku yidhi mid ka mid a ah hadduu salaantii dhiiba intii kale sunnihiinuu ka dhacayo masaladaasuu sheikhu kuu sheegay raxima allahu tacaala oo wuxuu tusaale ahaan kugu keenay sunnihii kifaayada ahaayo oo magaranaysa dadku qayb hadday samayso intii kalena hee uu ka dhacayay tusaalahaas sheikhu markuu ku keenay marka sunnaha kifaayada ah maxaa kuusu maxaa maxaa maxaa maxaa maxaa ku eh, ka soo baxaya sunno inuu jiro qof kasta sunno ku ah maxaa soo haray inuu jiro sunnahee qof kasta sunno ku ah oo hadduu qofkan sameeyo isagana laga rabo oo sunnadii uusii sii baaqi ahaanayso te salaadihii sunna oo dhan baa soo gelaya yaa maxaa soo gelaya salaadihii sunnaha oo dhan waxaa soo gelaya salaad markaa soo geyso masaajidka inaad tukatid <laughs> taxiyada inaad tukatid adiga saaxiibtaa soo wada gashaan asagoo taxiyad tukado sunnihii maninkaas kaa qaaday waa maya sunno kifaaya waa sunno noocee weye sunne hee sunno cayniya weye waa sunne cayniya weeyaan wakaay salaadihii ciideynkii baa soo gelaya rawaatibtii baa soo gelaysa wakaa sunnaha kifaayiga maxaa soo gelaya aadaankii aqimkii markan kitaabkii abshaaci soo marinay aadankii iyo aqimkii muxuu ka dhigay sunnooyinkii qabla salaa soo muusan ka dhigin haddana wax ku darsan aqimka iyo aadamkii inay yihiin hee sunna qabla salaayo hee kifaa'i ah oo haddii muaadinkii uu meesha ka adimo ya adiga in lagaama rabo dee sunnihii qolaa kaa qaaday markaas wardha maa sunnihi hee waa laga qaada sunno kifaaya marka waxaa soo gelaya adinkii iyo aqankii sunnada kifaayaga bay ku jiraa waxaa soo gelaya qofkii xindhisay markay uu yidhaahdo alxamdulilah in yarxamukallah loo dhaho qof inaga naga mid haduu yarxamukallah u dhaho de ka dhan tahay kulligeen ma khasab maaha inaan wada dhahno maxaa soo gelaya udxiyadii xaafadii haddii odaygii xaafadda weynaa uu neefkii qalo yaah intii kale dee waa ka dhacday soo maah intii kale way ka dhacaysaa waxaa soo gelaya qofkii meydka aha wixii loo sameynayey hadduu eeba ku waraado in magaranaysaa qiblada in loo jiheye iyo indhaha in loo laabay iyo wixii la halmeelay minhu waxaa sunnihii ka mid ah masnuunu mid la sunneeyey calalkifaayati kifaaya ahaan kalbadku bilaabidii oo kaleeto wadaalika arrinkaasina waa dhihi kadha wadaalika arinkaasina hee kalbad ku bilaabid oo kaleeto oo weeye bisalaami lagu bilaabayo min jamaacatin jamaaco xaggeed lagu bilaabayo waayahay intee bid akrina yah hada billahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin